bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbi wala amaa bacd qeybtii luqaadkan ku jirna waxaan soo gaarnay fasalka saddexaad alfasl athaalith fi lishtiqaaq ishtiqaaqu erayada la kala qaatay wuxuu ku bilaabay tacriifkiisa kadibna aqsaamtu ku xijisiiyey intaasi waa gogol xaar kadibna muhimaddii laga lahaa oo masaa'il taqriiban ilaa saddexa ayuu ku keeni doonaa marka hore u tacriifiyo wuxuu yidhi wa huwa ishtiqaaqu raddu lafdin lafdi in la celiyaa la yidhaahdaa ilaa lafdin aakhara erey kale loo celiyo oo la yidhaahda ereygani halkaasuu ka yimid ereygaasaa asalkiisiya ereygaasuu ka soo jeedaa waxaana keenaya in loo celiyo limuwaafaqatihi wuxuu waafaqsan yahay ereygan la celinayay wuxuu waafaqsan yahay lahu kan loo celinayo fii xuruufihi alasliya xuruufta asalka uu kala mid yahay in xuruufu ziyaadadii ahayn waa qodob koobaad mid labaadna waa munaasabatihi lahu wuxuu munaasib iyahoo la wadaagaa uga dhow yahay fi lmacnaa macnahana macnihii iyo xuruuftii macnahana waa u dhow yahay oo waa waa la wadaagaa xuruuftii asalka ahaydna waa la wadaagaa laakiin sida loo xarakeeyo ama loogu dhawaaqo buu wax ka bedelan yahay halkan daba mualifku wuxuu sheegay ishtiqaaqa arkaantiisa filjumla afar buu ku soo ururiyey lafdi la celinayo mid loo celinayo calaaqo ay wadaagaan oo xuruufta asalka oo ka dhaxaysa ah iyo calaaqo labaad ay wadaagaanoo munaasabatulmacnaa ka dhexaysa intaasaa asaas lafdhabar u ah ereyga u dambeeya iyo ereyga hore xuruufil asliya la wadaaga wuxuu kaga ixtiraasayaa fasalka soo socdaee taraadufka taraadufka iyagoo xuruuf wadaagin bay macno wadaagaan erayo badan oan xuruuftooda waxba isaga dan ahayn laakiin isku macno a jiraya waana mutaraadifka inoogu iman doontaa kuwaa ishtiqaaq lama yidhaahdo waxaa kaloo iska ixtiraasayaa wa munaasabatii lahu fi lmacnaa marka uu leeyahay eraya xuruuftii asalka haydaaga laakiin aan isku macno baa jira maalan saddex xaraf baad arkaysaa saddex kelimadood oo saddexda xaraf wadaaga kala horeyn iyo kala dambeyn bay ku kala duwan yihiin macnaha waxba isaga dan maaha maalan aan soo qaadana laam iyo xaa iyo miim sidaa haddii aan u sheegay ugu dhawaaq laxmun waa hilib iyagii laftoodii miim laan laam xa ku dhawaaq milxun waa cusbo iyagii laftoodii xa laam miim dhaho isdaba mari xilmun iyagii laftoodii xamlun dheh xamlun wa xilmun wa milxun wa laxmun xuruufta asalkay way wada wadaagaan lakiin maxallun lakiin tan mudacaf weeye laanka mudacaf haddana wax munaasaba fi lmacnaa kama dhexayso ereygan uu ku yihi wa munaasabatihi lahu fi lmacnaa taasuu ka ixtiraasayaa waxaa ku baxaya ereyada xuruuf alasliya wadaaga laakiin munaasabad macna ayna ka dhexaynin isku macno aan ahayn ta hore xuruuf alasliyana waxaa ku baxaya ereyada isku macnaa laakiin aan xuruuf wadaagin jalasa waqacada insaan iyo bashar qaama iyo waqafa macnaa ka dhexeeya lakin dee xuruuf ma wadaagaan kuwana mutaraadif baa la yidhaahdaa kuwana ishtiqaaq lama yidhaahdo ayib hal mid mualifkeenu kama hadlin aqsaamta asalka ishtiqaaqa ee kabiirkii iyo sagiirkii iyo askarkii kama hadlin laakiin wuxuu ka hadlay markii la yidhaahda limushaarakati lahu fi اlxuruufi اlasliya halkaa waxaad ka garanaysaa xuruuftaa wuu la wadaagaa asalka ah laakiin waxaa dhici karta kuwa uusan la wadaagin waa in takyiir jiro waxay ku kala bedelan yihiinoo qaarkood nukri khaamisa ay ka dhigeenoo mafhuum min almacna ay dhaheen takhyiir inuu jiro takhyiirkii aqsaamtiisuu ka hadlay jus-iyadan usuuliyiintu mukhtasaraadkoodu aada uma galaan waa tafsiil wax macnoo badanoo hadda ku dhisanna uusan jirin mumilna ah marka dambena mutcib lidihni ahoo camaliya xisaabiya oo inaad qorto mooyeen kala saarsaarkooda laga yaaba inay kaaga saga dhexyaacdo buu halka inagu soo sheegayaa takyiirka ku dhici kara labadan lafdi laysu celinayo takyiirka ku dhici kara intaadan gudaha gelin saddex qadiyadood oo takyiirka saamaysa mid waa khilaafka kuufiyiinta iyo basriyiinta asalka ficilka iyo masdarka keebaa asala keebaase mushtaqo farca haddaad qowlka basriyiinta qaadato waxaad ii walmasdaru alaslu waa ayu asli wa minhu saxi ishtiqaaqu lficli halkaasaad mari kufiyiintuna waxay ku leeyihin may asalku waa ficilka masdarkuna waa farac isbedelka xarake ee bedelma nooca tagyiirka dhacay saameyn bay ku yeelan doontaa waana inoo iman doontaa isagoo qaydayo calaa madhab ilkuufiyiina leh ikhtilaafkaa wuu laaxidi doonaa mid labaad waad laaxidi doontaano markii waxbaa isbedelaya laleeyahay meesha waxa yaalla waa xuruuf iyo xaraka un xarakaadka sukuunku kuma jiro sukuunku ma tirsana xarakaadka kuma jiro baabkeennan ma tirsanaan doono waxaa nuqsaamaya ama ziyaadaya ama isbedelaya sukuunku kuma jira xarakaadka xarakaad iyo xuruufu ka hadli doonaa ee sukuunku ka mid maaha mid saddexaad baa saamayn doonto xarakatu licraab muctabara ma aha waxyaabaha mucrabka ah xarakatu licraabka aakhiri xarfin fuusha kordhig iyo hoosdhig iyo godaal hadday noqoto lama tiriyo isbedbedelkeeda waxbaa isbedelay lama dhaho maxaa yeelay aslanba waxay u diyaar u tahay tagayuraado icraab baa saamaysee ishtiqaaqu ma saameeyo laakiin xarakatulbinaa way tirsanta xarakatulbinaaga maadiga iyo xarakatulbinaaga mudaaric iyo way tirsanta laakiin xarakaadka mudaarica akhirkiisa fuuli iyo xarakaadka fuulaya asmaadoo asalkooda mucrabu yahay iyo ma tirsana saddexdaasi insaan loogu dhaqmi doono waxaan faraha badan badanaan tirin doono saa u qaada hal mid idaraba fiiha qowlu lmu'alifi oo afraad masalada waxaa weeye tagayur alxaraka ilaa xaraka fatxadii hadday kasre isu bedesho ama dame isu bedesho ama kasradii fatxa isu bedesho takhyiir dhacay miyaa laga soo qaadayaa mise xarakata xaraka xaraka lagu bedelay takhyiir ma aha ikhtalafa qowlu mararna amhilada waa ictibaariyey mararna ma ictibaarino intaa waa fi ljumla ka muqadimo duuduuba halkan wuxuu yidhi walaa budda min tagyiirin biziyaadatin biziyaadati aw nuqsaani xarfin aw xarakatin aw kilayhima aw biziyaadati axadihimaa wa nuqsaanihi wa nuqsaani alaakhari wa nuqsaanihi sosayd ma qora halka way halka khalkhal khalal ka jira marka sida saxdaa waxaa weeye ereyga markuu yidhi o biziyaadati axadihimaa wa nuqsaanihi halkaas baa sakti iyo khalkhal khalal galay markaasuu macnihii idiraab galay sida cibaarada saxdaa kuwa mutuunta kalea waxaan ku noqday kitaabka nihaayat suulka iyo ibhaajka iyo taxriirka abu zurcat alciraaqi iyo matnigoo laba oo la taxqiijiyey mid iyada electronigan hayo ah, mustafa sheekh mustafa nin la yihahdo masri uu taxqiijiyey iyo mid cabdallah muusa ramadaan muusa ramadaan nin la yidhaahdo cabdallah ramadaan muusa la yidhaahdo uu taxqiijiye oo yidhi calaa cashrin makhtuutaad baan ka taxqiijiyey intooda kale way iswada waafaqeen ziyaada halkan ka maqan baa ku wada jirta dhammaantood shuraaxdii iyo mutuuntiiba taasi waxay tilmaantay in nuskhadeennan sakdi ku jiro sakdigaana taqsiimkii iyo qismadii anwaacdii la tirinayay buu ta'hiir iyo saameyn ku yeelanayaa haddaba markuu yidhi aw biziyaadati axadihimaa wa nuqsaanihi aw nuqsaani alaakhar wey halka hamzaa ka maqan kadib jumlo waxaa maqana aw biziyaadatihi aw nuqsaanihi biziyaadati alaakhari wa nuqsaanihi intaana way maqan tahay dambe aw biziyaadatihimaa wa nuqsaanihimaa intaa dambe waa saxanta halkan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dhaca laa budda min takhyiirin in takhyiir dhaco waa laga maarmaan takhyiirkaasina wuxuu saamaynayaa xuruuf iyo xarakaad saamaynta uu saameeyana laba wejibay asaalatan noqotaa nuqsaan iyo ziyaada halkaa waxaad ka garatay nuqsaantu xarafna waa noqon kartaa xarakana waa noqon kartaa labadabana waa noqon kartaa ziyaadaduna labadaba way noqon kartaa halkan waxaan haynaa intaasoo dhan waxaad ku dhufani labo sidaad ugu dhufataa laba lafdi baan haynaa mushtaq iyo mushtaq minhu mushtaqana intaba way geli kartaa mushtaq minhuna intaba way geli kartaa hal mar bayna ziyaadadii iyo nuqsaantii oo wada dhammaystiran soo iman kartaa isku soo uruuriyo camaliya xisaabihi aad u baahan tahay wuxuu ku leeyahay meeshan waa shan iyo toban suuro shan iyo toban suuruu takyiirkan u dhacayaa waxaani waxay ahayd fannigeedii ikhtisaaskeeda qeybteedii inuu geliyo sida saaxiibulmaraaqi u lahaa muntabadan muntabidan can maqsad iyo maadukira ladal funuuni hayri funuuni hayrihi muxarira funuunta takhasusaadkeeda ee ahayd halkan inuu geliyo usuulka maayan wuxuu ku leeyahay ziyaadadu iyo nuqsaantu ziyaada mujarada inay dhacdo hal midaan idinku baraarujiyay intaana ziyaada nuqsaanta gelin waxaan dhihi doonaa ziyaadatu xarfin iyo ziyaadatu xarakatin nuqsaanu xarfin nuqsaanu xarakatin jinsi baan u jeedna ee cadad uma jeedno nuqsaanu xarfin haddaan idhaha hal buu noqon karaa laba buu noqon karaa saddex buu noqon karaa nuqsaanu xarakatinna mid iyo laba way noqon kartaa marka markaan leenahay nusqaanu xarfin ay waaxidatin ha qaadan waaxidin ha u qaadanin nuqsaanu xarakatin haddaan dhahna waaxida ha u qaadanin jinsi baan ka hadlayna cadad kama hadlayno intaana jumladan waadixtaan u malaynayaa nuqsaanta timid markay timaado in hal xaraf nuqsaamo in hal xaraka nuqsaanto inay xaraf nuqsaamaan leh in xaraka nuqsaanto iyo inay xaraf iyo xarakaba nuqsaamaan waxa meesha yaalana nuqsaan keliya ay tahay wax dhici kara wey soo saddex suura maaha saddexdoodii oo ziyaada ah hal xaraf baa ziya xaraf baa ziyaada ama xarakaa ziyaada ama labadiiba waa ziyaado xaraf iyo xarakaa ziyaada ah hal midaan ka tirinayna in ka lafdigan tagyiirka dhacay xaraf keliya uu ziyaado yahay in xarako keliya ziyaado tahay in xaraf iyo xarakaba ziyaado yihiin in xarako nuqsaan tahay in xaraf nuqsaan yahay in xaraf iyo xarakaba nuqsaan yihiin shan iyo tobankii lix haddaad haysa wax kugu soo sagaal sagaalkii hal meela iyo afar iyo afar baan u qaybinaynaa laakiin intaanan intaa gaarin lixdan hore aan ku fahansiiya halku ku sheegay walaabudda waa lama huraan min tagyiirin biziyaadati aw nuqsaani xarfin in la ziyaadiyo xaraf ama xaraf la nuqsaamiyo baabu tanaasuci weeyo waxay ka dhigan tahay biziyaadati xarfin aw nuqsaani xarfin lakiin mudaaf ileyhi horaa la xadfay aw xarakatin xaraf baa la ziyaadiyey ama xarakaa la ziyaadiyey aw kilayhima ama labadooda waa la nuqsaamiyey ama waa la ziyaadiyey haddaba xaraf baa la nuqsaamiya waad haysaa xarakaa la nuqsaadiyaa haysaa aw kelayhimaa labada waa la nuqsaamiya waad haysaa xaraf baa la ziyaadiyey xarakaa la ziyaadiyey aw kelayhimaa la ziyaadiyana waad haysaa lixdaas suuro amhiladeedii amhiladan soo socota say u kala horeeyaan aqsaamtu amhiladan u kala horeeyaan tusaalahaan ku xijsiino wuxuu ku yihi naxwu kaadibun kaadib waa ismi faacil asalkiisa masderka laga soo qaatayna waa kadib kadibun xarakada bacda saaradan waa xarakatu licraabi ha xisaabinin baan hore isugu nidhi halkan maxaa ziyaado ah xaraf hal xaraf baa ziyaado alifta meesha ku jirtaa kow waa suuradii ziyaadatu xarfin waad haysaa mithaalkeedii nasara masderkeedu nasrun wey maxaa ziyaado ah xaraka ziyaada sukukumaba tirsanaa nidhi meel ebera ah weye moogtahay xaraka ziyaada taalla wuxuu ku yidhi awey daaribun daaribun min adarbi ra'du way reebanayd hadda maxaa saaran xaraka ziyaadaa dheh maxaa labadoo ziyaada xaraf iyo xaraka kelihima waa ziyaada saddexdii mithaal ee ziyaadada waad haysaa saddexdii nuqsaanta inay ku xigaana qabso khaf min alkhawfi halkan maxaa maqan nuqsaanu xarfin waay wdarbun daraba wadarbun asalkeedii daraba wey asalkii laga soo ishtiqaaqay daraba wey calaa madhabi in ficilku asal yahay markaasaa u dabagedino wey haddii kale cagsigaan dhahano xaraf xaraka ziyaada ah sida nasrun bay nasara bay la mid noqon calaa madhabi haddaan ictibaarno xarakada waa ziyaada laakiin hadda naqsi markaan u mihaadiishanayno waa inaan dhahna calaa madhabi ilkuufiyiin oo ficilku asal inuu yahay masdarkuna mushtaqii faraca haya markaan ficilkii asalkahaa daraba ka dhigno darbunna aan dhahno oon ra'dii reebno xarakaa naaqis kii horena xaraf naaqisuu ahaa calaa madhabi wahalaa halaayaankii karkaristii wey halaayaan iyo halaa maxaa maqan xaraf yaya adiga alif iyo nun waa xaraka xaraf wey jinsi baan ka hadlaynaa baan horey u nidhi laakiin hadda yadii way reebantay u dambeysa qaalaa markii horena maxay ahayd xarakadii ya-dana way maqanta xaraf iyo xarakaa naaqisa lix mithaal baad haysaa lixdii suuro hore ah camaliya xisaabiyo kuwa damboo lamaana lamaana a ah markaan tagno wax iskaaga dh wax ku yar dhex qasmi doonaa intan way fududa walaabudda waa lagama maarmaan min takhyirin in la bedelo biziyaadati aw nuqsaani xarfin aw xarakatin in la ziyaadiye xaraf ama xaraka ama la nuqsaamiye xaraf ama xaraka aw kilayhimaa labadaba la ziyaadiyo ama labadaba la nuqsaamiyo lixdaas suuro oo kaadibun iyo nasara iyo daaribun iyo khaf iyo darbun calaamada bilkuufiyiin iyo khalaa oo min alkhalayaani ah ay isugu yimaadeen hal mid laaxid waxaan markay laba isu imanayaan ziyaadada iyo nuqsaantu xaraf iyo xaraka zaa'idana marnay xaraf iyo xaraka naaqisana marnay suurooyin aan madaxaaga weli imanin baa jira iyadoo isu yimaadeen inna waa naaqis inna waa zaa'id kan iyo kan marka laysu eego ina wuu dheer yahay ina wuu ka yar yahay miyaan mara inay kelimadii naqsiga iyo ziyaadadii inay naqsi ku socoto marnay inay ziyaada ku socotona marnay inay naqsi iyo ziyaada wada qaadatona minan marin alayaan waa naqsi iyo halaa xaraf iyo xaraka naaqisa ziyaado miyay wadataa khalaadu waxaan u baahannahay inaan helno suwar suwar ay leeyihiin ziyaado iyo nuqsaan isugu yimaadeen kan mushtaqee faraca ziyaadana wuu wataa nuqsaanna way ku dhacday tusaale ahaan hal mid aan tuso intaana qaacidada gelin ilan tashwiish baa kitaabkeena ku jiray halkaase muslimaatun muslimatun wayay dheheen muslimatun muslimaatun muslimatun baa la jamciyey oo jamcu farc buu mufrad ka yahay masalada farci ficil iyo masder keliya meehe mufradku waa asal liljamci soo ma muslimatun taadeedii waa la tuuray naqsi baa ku dhacay alif iyo taana waa lagu daray naqsun wa ziyaadatun baa isugu yimid teediina waa la tuuray kuwa kalena waa lagu daray alif iyo ta oo jamcu taaniifkiana waa lagu daray ilaa aakhiri halkaas soo ma arti suradaas kale miyaan soo marnay suurka hore miyay ku jirta mid labaad xadirun min alxadar xadirun naqsi iyo ziyaada isu yimid masaladan lahaa qowlka ikhtalafa qowluhu fatxadii xadar ahayd kasraa bedeshay fatxaduna naqsi weeye kasraduna ziyaado weeye halkaasu rabaa inuu ku dhaho xarakaa naaqisa xarakana waa ziyaado kuwii hore xaraf baa naaqis xarafna waa ziyaado laba suura halkaa kusoo baxay soo maa ziyaadatu xarfin maca nuqsaani xarfin wa ziyaadatu xarakatin maca nuqsaani xarakatin laba suuraad haysaa wa caadun mid tirina weeye min alcadad caadun xarakada daalka kor dhignaabaa hoos dhigan hadda ha daalka fatxaa la tuuray waa naqsi kasraa la keenay waa ziyaada taa waa xuruf tanna waa xaraka hal xarakaa ziyaada xaraka waa ziyaado jinsi baan ka hadalaa baan yidhi cadad xaraf iyo xaraka cadad kama hadalno halkan xarakana waa naaqustay xarakana waa soo ziyaaday oo masaladan idin lahaa xarakaadku hadday istabaadulaan hal yuctabaru takyiira waa masale ikhtalafa fiiha qowl mualifi wa aakharuuna wa caadun min alcadad labadii daal waa kuwan isku idqaaman laakiin xarakaa naaqisa daal labada daal midka hore xarakau lahaa cadad hadda laakiin waa reeban yah oo markii la isku idqaamay idqaam mihlaynka u dhacay alawlu saakinu soo maa halkaa xarakaa naaqisa xarakaa naaqisa laakiin ah, xaraf baa zaa'ida suura saddexaad wey marka haa suuradii hore waxay ahayd xaraf naaqisa xaraf zaa'ida tii labaadna waxay ahayd xaraka naaqisa xaraka zaa'ida tan waxaan haydnaa xaraf zaa'id iyo xaraka naaqis oo hal meel isugu yimid ma kaana mutafariqan fi lmithaalayni qablahu ijtamaca huna mithaalka muslimaatun waa waa naqsi iyo ziyaado xaraf tanna waa naqsi iyo ziyaada xaraka ah tanna naqsi iyo ziyaada xaraf iyo xaraka ah isugu tegay ziyaadatu xarfin wa nuqsaanu xarakatin mithaalkan cagsi hadda xaraf baa zaa'ida xarakana waa naaqisa ha waa suuro afraadoo soo baxaysa marka iyadana waxaan idin lahaa camaliya xisaabiya wey halkaas badda inuu dhex ma ahayn wuxuu ku yidhi nabtun min annabaati nuqsaanu xarakatin baa taalloo nabtun baadaa la reebay nabaat markay ahayd way kordhignayd halka naqsigu markii la yidhahdaa nabaatun nabtun naqsu xarakatin waa yaallaa iyo ziyaadaةu xarfin soo ma nuqaasu nuqsaanu xarfin waa cagsi اlأwl kan xarafkaa ziyaado ahaa tanna xarakada kana xarafkaa naaqisa iyadana waa suuro kale xarakaة اlicraab laa tuctabar baan soo niri intabih xarakad u danbaysa xarakaة اlicraab xarakaة اlbinaa tuctabar lakin xarakat اlicraab laa tuctabar marka masalada aynan ka hoos bixin iyo jinsi baan ka hadlaynaa ee cadad kama hadlayno haddan muslimaatun wa xadirun wa caadun wa nabtun afar suuraad haysaa soo ma lixdii aad haysatay afartaa ku darso shan baa ku hadhay marka wadrib min adarbi darbun iyo wadrib maxaa ziyaada horta xaraf waa ziyaado taa caadun bay la wadaagtaa maxaa kaloo ziyaada ziyaado xarakana way jirtaa oo ra'dii reeban ee darbun ahayd way hoos dhiganta nuqsaan xarakana way jirtaa oo darbun daadkii kor dhignaa hadda waa reeban yahay idan halka waxaad haysaa ziyaadatu xarfin wa ziyaadaةu xarakatin wa nuqsaanu xarakatin cagsigeed ku dar ka waa kow horta mithaalkaa qabso wa khaafa oo ficil maadi oo min alkhawfi ah horta nuqsaanu xarfin wa ziyaadatu xarfin way taallaa ti hore nuqsaanu xarakatin wa ziyadatu xarakatin beed mogta khawf wowgii waa baxay alif ziyaadana waa taallaa ha waa soo wadaa ziyaadatu xarakatin baa taallo waa xarakat lbinaa alkhawfu xarakadan xarakat lcraab bay ahayd haddaba xaraka zaa'ida waan haynaa xaraf zaa'idana waan haynaa xaraf naaqisana waan haynaa iyadana waa suuro labaad suurada saddexaad wuxuu ku leey wacid ballan qaad min alwacdi halkaa wacdi wawi waa waa xaraf naaqis xarakadiisiina waa naaqis iyadana ha xaraf iyo xaraka naaqisaa dheh xaraka zaa'idana ku dar cid markaa tirada caycaynka u reebanaay cabariya xisaabiya isku dardarmane inaad sabuurad od kala xarxarakaysa maahane mushkilad waay wacdun iyo cid sukuunka met lama tiriyo xarakadii daalka saaraydna ha tirino xarakatulciraab bahayd markii hore kuwa ayaga waktigana kaa dhumi halka maxaad haysaa suurada nuqsaanu xarfin wa xarakatin maca ziyaadati xarakatin baad haysaa wa kaalun baa lamida min alkalaali kalaalun aliftii dhexda ahayd ee labada laan udhexaysay waa naaqisa xar nuqsaanu xarfin waay laakiin qabla laamayni ziyaadatu xarfin baa taala nuqsaanu xarfin maca ziyaadati xarfin waay wakaalun wey haddii kale laam xar xaraf labaad baa naa xaraf baa naaqis noqonaya haddii la yidhahda waa kaala kalaal ma noqon karto kayl bay noqonaysaa waxay dhahdeen kaalun way shidaan kuwani hadda ay wada shidayaan kuwa shuraaxdao dhanna way dabtinayaanba laamta ay ka dhigayaan markaas waxay kuleeyihiin bayna laamayni ee kalaal ahayd alif baa naaqisa qabla laamaynna xaraf baa ziyaada oo alif baa xaraf naaqis iyo xaraf ziyaada labadaba soma haysid markaad tiraahdaa kaalun xaraka naaqis ah labada laan laanka hore muxarag buu ahaa hadda laakiin waa saakin tanna suuro kala waay afar iyo toban waaye mithaal wadrib wakhaafa wacid wa kaallo mithaalka ugu dambeeya warmi weeye min aramyi ramyun ra'du way xarakaysan tahay miimkuna waa saakin irmi markaad tirahdo horta hamse waad ku siyaadisay xarakana waad nuqsaamisay ra'du ay lahayd miimkana xaraka ziyaada aad saartay oo reebanayd marka hore mimtana aakharkana xaraf baad nuqsaanaysa awalka alif baad ziyaadisa rama bacda almiim xarafkiiha waa naaqis awalkana xaraf baad ziyaadisay aakharkana xaraf baad nuqsaamisay miimkana iyo ra'dana xarakana waa ziyaadisay xaraka nuqsaamisay marka xaraf iyo xarakana waa zaa'id xaraf iyo xarakana waa naaqis fi aanin waaxid camaliyada xisaabiga weytaan idinku soo bilaaba camaliya xisaabiaho waraaqa yaqaan loo qaata maahane inuu intaa tadqiiqa badan amhiladaasi waxaa noo geliya sax maahayn walidaalika mukhtasaraadku inta muhimka ay ka hadlaane takyiir waa lagama maarmaan xuruuf iyo xaraka ah ama labadaba ah nuqsaan iyo ziyaadana intaba noqon kara intaasay kaga baxaan waxaa la muqaaranaynayaa labada lafdi mid baa ziyaada wadan kara mid keligii baa nuqsaan wadan kara nuqsaanta xaraf bay noqon kartaa xarakay noqon kartaa labadabay noqon kartaa ziyaadana waa sidoo kale nuqsaanta iyo ziyaadadu labadii lafdi bay labadaba ku wada dhici karaan nuqsaan baa ku wada dhici karta ziyaadaa ku wada dhici karta nuqsaan iyo ziyaadadii baa isdaabamari karta xuruuf bay wada noqon kartaa xarakay wada noqon kartaa xuruuf iyo xaraka isku jiray noqon kartaa oo labadaba saameeya isu dhaaf isweydaar ay noqon kartaa camaliyadii xisaabiga ahayd dee waa camaliyad xisaabaho in shaxinta loo sameeyo khaanadaha camaliyad xisaabiya nambara la siiya lagu kala tiriya la kala geliyo bay u baahan tahay intaa wixii ka dambeeya wuxuu leeyahay markii labada lafdi laisu ilaalinayo raddu lafdin ilaa lafdin aakharadii wey labadii lafdi mushtaqi mushtaq minhi wey walidaalika hal mid markuu u waayay camaliyadii xisaabiyadii u buuxsami weyday ilaa inuu madhabkii basriyiinta uu ku socday ka baxo oo kuufiyiintii gala ay khaanad iska dhintay kuufiyiintu galay calaa madhabi lkuufiyiin waxaa keentay calaa madhabi lbasriyiina khaanadaa tirada isdhimaysa si ay ku buuxsantaa la waayay marka calaa madhab aakhara in lagu buuxiyo <laughs> waxaa keentay wey cinda daruura madaahibta ruksada la fatwoodaadi la dhihi jiray fuqahadu tii oo iska dhe <laughs> waan gartay wuxuu yidhi haddaba walaabudda waa lama horaan min takhyiirin in wax laga bedelo erayada wax kala bedelaadaan biziyaadati aw nuqsaani xarfin in xaraf ziyaado yahay ama naaqis yahay aw xarakatin ama xaraka ay ziyaado tahay ama naaqis tahay aw kilayhima ama labaduba ziyaado yihiin ama naaqis yihiin aw biziyaadati axadihima ama midkood in la ziyaadiyo wa nuqsaanihi axadihima wuxuu ujeedaa xarafkii iyo xarakadii waxaan la taniyeynayo waa xarafkii iyo xarakadii waxa isaga iyo alaakhar lagu leeyahayna waa xarafka iyo xarakada taana ula socee axadihimaada mushtaq iyo mushtaq minhu ha u qaadanin mushtaq mushtaq minhu hal jumla laga soo qaadaya oo takhyiiraad ku dhacayaan tafsiilka hoose baa laiswaawaafajinayaa maahane axadihimaa hadi markan lagu leeyahay waa xarafka iyo xarakada axadihimaa wal aakhar marka lagu yidhahdana waa xarafka iyo xarakada aw biziyaadati axadihimaa midkood baa zaa'ida xarafka iyo xarakadii wa nuqsaanihi isla isagii baa naaqis xaraf zaa'ida naaqisna ah iyo xaraka zaa'ida dhinac dhinacna naaqisa ka ah nuqsaanu xarakatin wa ziyaadatu xarakatin wey iyo nuqsaanu xarfin wa ziyaadatu xarfin halkaa markaan joogno baa saktigu ina gelayaa sawaabku wuxuu noqonayaa halka marka la joogo wa nuqsaani laakhari wa nuqsaani hidan waxbaa dhexooda ka maqan kaana wuxuu noqonayaa bay leeyihiin aw nuqsaani alaakhari labadan biziyaadati axadihimaa wa nuqsaanihi mid baa zaa'ida ama naaqisa ama mid markuu zaa'id yahay aw nuqsaani alaakhari kii kale xarafkii xarakada kii haday soo martay maahane kii kalaa naaqisa halkaa waxaa ka soo baxaya aw biziyaadatihi aw nuqsaanih biziyaadati laakhari wa nuqsaanih wa nuqsaanihda inta kuu taalla waay marka wuxuu ku leey biziyaadati axadiha midkood baa zaa'ida wa nuqsaanihi isagii baa haddana sidoo kale naaqis fii nafsi alwaqti buu zaa'idka iyo nuqsaantu midkood wada gelaysaa xaraf zaa'id iyo xaraf naaqisa isugu yimid xaraka zaa'id iyo xaraka naaqisa isugu timid aw nuqsaani اlaakhar aw biziyaadati axadihimaa wa nuqsaani اlaakhar midkood baa ziyaada ah midka kalaana naaqisa xaraf baa ziyaada ah xarakaa naaqisa xarakaa ziyaada ah xaraf baa naaqisa halkaana laba suuraa ka soo baxday tii horena laba suuraa ka soo baxday halkaa afar baa ku jirta marka halkaa afar suuraa ku jirta tii hore soo lix maahayn halkana afar weeye biziyaadati wa nuqsaanihi xaraf baa zaa'ida naaqisna ah xarakaa zaa'ida a naaqisana ah aw nuqsaani alaakhar wa nuqsaani alaakhar aw biziyaadati axadihimaa baa zaa'ida wa nuqsaani alaakhar kii kalaa naaqisa xaraf baa ziyaada oo xarakaa naaqisa xarakaa ziyaada oo xaraf baa naaqisa halkaa afar suuroo kalaa soo geli inta dambana afar suuraa soo geli jumlada u dambaysa marka laga reebo kadib wuxuu ku leeyahay aw biziyaadatihi aw nuqsaanihi biziyaadati alaakhari wa nuqsaanihi xarafkii iyo xarakadii baa zaa'id ah ama naaqis ah kii kalena waa naaqis ama waa zaa'id aw biziyaadatihimaa wa nuqsaanihimaa maca nuqsaanihimaa ama labadiiba in la ziyaadiyo labadabana la nuqsaamiyo oo mithaalkii irmigan soo marnay naxwu kaadibu wanasara wadaaribu wakhaf wadarbun calaa madhabi اlkuufiyiina waghala wamuslimaatin waxadirun wacaadun wanabtun nusaha qaarkood baa wathabtun laga yaaba inay dhahaan wadrib wakhaafa wacid wakaalun warmi wa axkaamuhu fi masaa'il axkaamta ishtiqaaqa innaga inagala xiriirta hadda waa masaa'il intaas camrida casfu dihnigi maskaxda waxoogay in la yardaashaa loogu talagalay takhasuskeenni maaha baabkan aan joognay walidaalika usan ka hadlin kabiir iyo akbar iyo iyo sagiir nocyadiisi kala duwanaa alulaa masalada u horeysa halkan waa masaa'il caqiidaan gelaynaa masalada koowaad iyo labaadba iyo saddexaadba mabxadkan waxa uu ka galay waa mabxad caqadi ah waana mabxad muctasilo iyo ashcariya ay isku haystaan sharطu lmushtaqi mushtaqa shardigiisu markuu asaxayo xataa yasix sidqu aslihi asalkiisii inuu ku rumoobo weeye maxalka laga ishtiqaaqayo khilaafan liabi caliyi اljubaa'i wa bnihi abi haashim waxaa la yidhi markii wax la ishtiqaaqayo maxalku waa inuu wasfigii leeyahay markaan daarib leenahay qofkaan ku ilaaqayna daarib laabudda an yaxsula minhu darbu aw yaqaa aw yaqaa caleyhi madruub haddaan leenahay wasfigii darbigahaa meeshii waa in laga helaa waa shardi qofaan qaa'im ahayn qaa'im lama dhihi karo hal yuqaalu lilqaacidi qaa'imun qofaan waxba garaacinna daarib ma la dhihi karaa qofaan waxba dilin qaatil ma la dhihi karaa qofaan waxba xadin saariq ma la dhihi karaa masaladu masalat alxaqiiqa walmajaaz maaha qodobka danbuu kaga hadli doonaa itlaaqa maxaaqi laakiin qofka markii la ishtiqaaqayo ishtiqaaqa wasfigan laga ishtiqaaqaya asalkiisa waa in cidda loo ishtiqaaq la ismiga mushtaqa ah, sifa iyo mutasif bihaa buu tilmaamaa waana soo marnay soo maha daa sifatin mucayanatin kalfarisi waan soo marnay daata iyo sifadii ay wadatu tilmaamayaan daatadani sifadaa wasfigaa yajibu an yaquuma bihaa wa qaalat اlmuctasilatu laa yalzam abu ali abu caliy aljubaay iyo ibnuhu abu haashimin waxay dhaheen laa yalzam fa inahumaa labadoodu qaalaha waxay yidhaahdeen bicaalimiyat اllaahi tacaala ilaahay inuu caalim yahay duuna cilmihi iyagoon cilmi u qirin caalimun bilaa cilmi waayo cilmi buu leeyahy anaga dhihi mayno lakiin caalim waay kuwan waxay leeyihiin caalim macnaheedu waxaa la dhihi karaa cid cilmi leh qaadirna qof qudradaa la dhihi karaa khaaliqna midkii wax abuuray baa la dhihi karaa laakiin khaaliq walam yakhluq shayan caalimun walaa cilma cindahu walaysa lahu cilmun wa qaadirun walaysa lahu qudratun suuragal ba waxay dhihi ishtiqaaqu lwasfi macahu cadami wujuudi sifati waay niman yahow ilaahay ma caalim maahaad leeyihin may ilaahay caalim wey cilmi ma u qiraysaan maya sida waxu wadaan dee macaadami wasfi oon jirin baad ishtiqaaqaysaan waxay qireen bicaalimiyat illaahi tacaala ilaahay caalim inuu yahay bay qireen duuna cilmihi laakiin cilmigiisi mayna qireen wacallalaahaa caaliminimaduna waxay ku cileeyeen fiinaa innaga khalqiga ma nahay bihi bilcilmi bay ku cileeyeen markii la khalqiga soo caalim lama yidhaahda haa maxaa loo yiri likownihi liwujuudi alcilmi fiihi bay dheheen taa way qireen wasfu lcilmi baa khalqiga laga helay faqiila lahu caalim bay dheheen markuu sifat lcilmi yeesha markii la yihi ilaahayna sifat lcilmi ka saaray dheheen meesha ilaahi caalimun bidaatihi laa bisifati alcilmi bay dheheen qaadirun bidaatihi laa bisifati alqudrati halkaasay istaageen halkan wuxuu u keenay wacallalaa fiinaa bihi inay tanaaqudeen ilaaqu waa waaxid buu leeyahay markii khalqigii caalim la yidhahda waxay qireenoo ciladu waxay dhaheen liwujuudi asifati waalcilmi allah markii la yirina waxay dhaheen maya ku tilmaami mayno mas'alada qiyaamu sifati fi lmaxalli markii loo ishtiqaaqaya iyo khilaafka muctasiladu saaxibu lmaraaqina waa kii dhihi jiray wa cinda faqdi اlwaصfi laa yushtaqu wa acwaza almuctasiliya alxaqu xaqii baa gara marayo u gooyey buuri siyuuطina wuxuu yidhahdaa man lam yaqum bihi waصfun mashtuqa lah suman wakhaalafa almuctazila ismi looma ishtiqaaqi lakin muctazila khilaaf halkan waxaa la isku haystaa keligood ma aha labadaa nin buu sheegay hadda laakiin abubakr albaaqilaani baa masaladaa la qaba min alashcariyati ah kibaar ashaaciraha baa masaladaa la qaba iyagu ilaahay caalim inuu yahay ma diidana laakiin ilaahay caalimun bisababi cilmi dhihi mayno maxay masaladu ka socotaa adigu nin caalimnimadii oo gal cilmigiina wasfigii diidan maxay ka socotaa waxay leeyihiin sifadu hayru daati wey wamaa siwa allaahi makhluuqun sifaadku waxay gelayaan siwa daati maa siwa allaahi bay gelayaan masaladan waxay asal ka farcantay qadiyadii falsafadiiyo mantiqee la dhihi jiray alhayuula wasuura ma sawiran karnaa daata bilaa sifa iyo sifa bilaa daata ah dheerar qof dheer uusan jirin iyo midab qof lehan jirin iyo daato ma karnaa bilaas mujarada can isifaati ah waa mabxath alhayula wasura uu yihahda siyuuti mantiqa safaahada hayula wasura markaan arkay baan ka niyad jabayo saan u iska bada yihi bale ku dhacdayga masaladii waxay dhashay in la yidhahda daatada iyo sifaadkeedu ma isku mid baa mise waa kala laba nimankan waxay qabaan asifatu hayru daati ayib waa dhahdeen kadibna waxaa taa haddaan nidhi asal muqarara waxaan idhi maa siwa allaahi makhluuqun sifaadkii makhluuqay noqonayaan ayib haddii rabbi daatadiisii lagu sifeeyo maxalan lilxawaadiثi buu noqonayaa fayalzamu اlxuduuثu wa huwa muxaalun mustaxiil wey ayib haddaan hayr allaahi weeyan idhaahdo un sifadii xaaditha weeyan idhaahnana haddaan idhahno cilmiga ilaahay wuxuu mucalal ku yahay caalimnimada bilcilmi cilmigii sifadiina waa xaaditho aan niraahnaaye tacaluqu alxawaaditd baa ka dhalan marka maxaan dhahnaa caalimun bidaatihi laa bicilmin wa qaadirun bidaatihi laa biqudratin adugu intaa ka badan hayna sii gelinini halkaas weeyaan nuxurka mas asalkeedu halkaa way halkan iskaga haysto nimanka nooxaasa halkaa geliye lanaa waxaanu leenaho annaga daliil noo ah buu yidhi marka mas'aladan idinku maxaad sugteen baa layidhi marka waxay yidhaahdeen waxa waxaa jira la yidhaahdo shay ictibaaraad caqliya ah laakiin fi lkhaarij macduumaad oo cadamiyaadaa jira waxaa la yidhaha annisab walidaafaat haye wujuudiyatun aw cadamiyatun nisab iyo idaafaad kama taqaanaan may idaafada waxay dhaheen albunuwa waاlukhuwa waاlubuwa aabbanimadu waa idaafo oo idinka dhaxaysa adiga iyo kii ku dhalay laakiin wujuud khaariji ama ah lahoo la taaban karo adigu ibnigii waa tahay abna waa la yaqaanaa laakiin labadaa waxaa ka dhalatay wax ubuwa la yidhaahdo iyo wax bunuwa la yidhaahdo iyo wax ukhuwa walaalo aad tihiin wax walaaltinimo banaanka taallamyaala arka waxay dhaha waa shay cadami ah laakiin ictibaaraat dihniyo yastanbituha alcaqlu wey waxay dhaheen haddaba nisbada caalamiyada ah ayay ka dhaxaysaay waa nisba noocaasoo caqligu iyo tasawarha laakiin fii waaqic alamri cadamiya wey ayib sifaadna maaha asmaana maaha maxaa la yidhahdaa axwaal baa la yidhaahdaa abu hashim marka waa ta la yidhi waxaan sifan ahayn ismin ahayn axwaal la yidhahda nafahansi iyada iyo alkasb alashcari iyo tafradi nadaam waa ka la ysku qabtay mima yuqaalu walaa xaqiiqata taxtahu macquulaة tadnu ilى اlafhaami alkasbu cinda alashcari wاlxaalu cinda albahshamiyi wa طafraة nadaami l طafrada ma taqaanaan iyada طafraة nadaam waxay ka dhigan tahay طafrada horta aslan hadda waxaa loo isticmaalaa wixii hal mar intuu booda meel ku dhaca macnahaasuuna uga jeedaa masale falsafadu ay yaqaanaan oo qadaayadka mantiq iyo falsafada ay kaga hadlaan masalatu الظuhuur walkumuun la yihahdaa jira waxayna ka hadlaan hadda markay genetically ka hadlayaan waxay dhaheen xadiidka markay ka hadlayaan lacala nasacahu cirqun isirka isa saamayntu saamayntu midna way soo daahirtaay oo athar bay yeelataa midna way qarsoontaayo dhuxul damba suulay bay noqotaa kumun baa gala yidhaahdaan waxaa laga yaabaa bacda farcayni inay soo laba goor kacdo oy saamayn yeelata lacalahu nasacahu cirqun isticmaalka waa la isticmaala wuxuu leeyahay khalqigan min aadam ilaa aakhiri abnaa'ihi qiyaami saaca ilahay isku mar buu abuuray iyagoo da'daa wada ah laakiin tawqiit الظuhuur baa kala duwan ma jirta isa soo dhal iyo soo weynaanshahe waa tartiib dhuhuur buu leeyahay haddii asal iyo farac isku mar noqday oo isku mar in la ekaaday mogta marka waxaa laha طafrat الniظaam masalatu alduhuur walkamuun weeyo aadam ilaa aakhirun lama jirta buuhi isa soo dhal ajdaad iyo kadib nashaa ma jirta hal mar buu ilahay wada abuuray laakiin duhuurkaa kala dambeeya mana jirta dufuulo la soo mara iyo shaykhuuqa la gaare duhuurka ishu ay qabanayso unbaa kala horeeya marka masaladaas waxaa la yidhi dee bal fahansii dadka kasbul ashcarina waxaa weeye ficilkeennu maqduur bayna qaadirayn baa la yidhahdaa maalan ficilku aada samaynaysa adiga dhinac adiga qudraad leedahay wa tatacallaq bihi qudratuka dhinaca ilaahay qudradiisaa ku tacalluqda labadii qudro waxay ku tacalluqaan ficilkii ficilku waa maqduurkii beyna qaadirayni laakiin qudradoodina isku awoodahayn tee baa asli oo mu'ahirka xaqiiqiga ah tee waansa ahayn laba madhab baa loo kala jabay ta xaqiiqiga ta allah weeye addoonkana tahiir buu le addoonku ta ilaahay inay xaqiiqi tahay laiskuma diidana ta addoonku ta'hiir ma leedahay mise ma laha iyadaa ta'hiirka aqwaaga a ah leh iyo ta rabbi baa leh laakiin ta'hiir bay leedahay waxaan ahayn buu kasbigu noqday kasbigu waxaa weeye shaygan ilaahay qudrada aadamuhu